alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamed wعlى ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray darsigii duruus اlbalaaga waxaynu joognay qeybtii bayaanka ayay baabkii ugu dambeeyey aynu gelaynaa in sha allahu tacaala caawa waxaynu soo aragnay majaaska qaybihiisa qaybihiisa kala duwan waa soo aragnay majaaskii lugawiga ahaa iyo kii caqliga ahaa mid walba majaaska caqligana saynu soo sheegnayba wuxuu ku sugan yahay xagga isnaadka ayuu ku sugan yahay ama alfaadda ama kelimaadka mid waliba xaqiiqadeedii bay ku sugantah laakiin tiirinta loo isnaadinayo loo tiirinaayo ayaa majaasnimadu gashay taana waxaa lagu garanayaa xagga caqliga sidaas aawadeed baa loogu magacaabay almajaazu alcaqliy waana soo sharaxnay majaaskana saynu horeba usoo sheegnay culamada dhexdooda waxaa ku sugan khilaaf ay isku khilaafsan yihiin laakiin sida jamaahiirta culammadu qabaan saxiixana ahi waxay tahay in majaasku jiro oo fii lugati alcarab uu majaasku ku sugan yahay wakadalika fi lwaxyi uu majaasku ku sugan yahay oo qur-aanka iyo sunnadana majaasku waa ku yimi waayo qur-aanka iyo sunnadu waxay ku yimaadeen luqo carbeed asaaliibtii luqada carbeed lagu isticmaali jiray waa lagu isticmaalay qur-aanka iyo sunnadaba waxaynu u jeednaa waxyaalihii lagu isticmaali jiray jiddiga ahaa wixii hasliyi ma soo gelayaan wamaa huwa bilhasl bacdu ahli cilmi oo majaaska diidayaa waxay cuskadeen oo yidhaahdeen haddii la yidhahdo wixii luqada carbeed ku yimiba qur-aankana waa ku imanayaan dee ashyaa badan oo qur'aanka aan ku iman baa jirta oo waxa la yidhaha tajaahul alcaarif baa jira kii shay garanayay inuu iska yeelyeelo sidii midaan garanayn ashyaa badan oo hasliya baa jira laakiin jawaabteedu waxay tahay ashyaada noocaasi waxay ku baxeen inuu qur'aanku xaq yahay oo uu jiddi yahay wamaa huwa bilhasli oo aanu ahayn kaftan iyo dheelleeltoonna aanu ahayn asaaliibtan majaasiga la sheegayaana waa asaaliib baliiqa o xeel dheeraansho badan marba hadday markaa asaaliib baliiqa tahay oo majaasku uu yahay ablaqu min alxaqiiqa qur-aankana la ogsoon yahay in balaaqadiisu fara badan tahay dee ilaaba ilaa waa ku sugan yahay qur-aanka majaas waa ku sugan yahay ashyaa badanna culammadu waa u tusaaleeyeen oo qur-aanka ka mid mida inay majaas tahay sidii majaaska loo taqriirin jirayna culammadu markay sharxayaan ama fasirayaan waa u taqriiriyeen oo inaan xaqiiqo looga jeedin dee siyaaqoodaa laga fahmaya in la yidhaha majaas lagu magacaabi maayo waa usluub carabi kaafi ma aha waayo dee culammada odhanaysa waa majaaz iyaga laftoodu ma aha qaar odhanaya waa usluub laatiini ah oo ama ingiliisi ah ama faransiis ah waxay leeyiin waa usluub carabi laakiin yusama bimajaaz saas aawadeed alcallaama muwafaq ibnu qudama wuxuu odhanayaa kitaabkiisa rawdat naadir wa junnat lmunaadir inkaarka majaazka la inkiraa waa mukaabara waa cinaad iyo madax adayg iyo tuur hadii xaqiiqatan loo inkirayo waa saas waa mukaabara hadduu laakiin ruuxu macnihii qiro oo yidhaahdo laa usamihi majaazan majaaz kuma magacaabayo marka waxay noqonaysaa khilaaf lafdi ee khilaaf xaqiiqi oo macnawiya ah ma aha waa hadduu macnaha qiro laakiin uu yidhaahdo laa usamihi majaazan waxay iska noqonaysaa khulfi lafdi ayay iska noqonaysaa maana saa u sheegay culamada qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaac culamadoo dham isla wada ogol yihiin majaazku inuu jiro saaxibu lmaraaqina waa ka mid qolyaha ijmaacaa soo naqliyey oo wuxuu yidhi almajaaz minhu jaa-izun wamaa qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacuu majaaskii waxaa ka mid ah mid jaa-is oo bannaan iyo miday culammadu diideen oo manciyeen wa kullu waaxidin calayhi qad ajmacuu mid waloo labadaa ka midabana culammadu waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen marka waa naqlu lijmaac biwujuudi lmajaaz majaazku inuu jiro inay culammadu ku ijmaaceen buu soo raraya bacd lculamaa oo laga soo naqlinaayo inay diideen bacd lculamaa oo diiday majaazka culammadii ka horreysay waa ogolayd majaaska a'imadii salafka qaarkood baana laga soo naqliyey inay majaaska ogol yihiin oo imaam albukhaari ka mid yahay oo imaam axmed ka mid yahay oo aimo kaloo badan ay ka mid yihiin shartina ma aha alfaadda istilaaxiga ah inay saxaabadii wada sheegeen ama taabiciintii wada sheegeen shardi maaha waayo qaalibka istilaaxaadka culumta dee saxaabadiiyo taabiciintu ma sheegin istilaaxaadkuna markii dambe ay istiqraareen masalan ibnu taymiya waxyaaluhu sheegay waxaa ka mid ah inuu yidhi a'imadii luqada sida sibaweyhi iyo khaliil iyo kayrkood may sheegin a'imadii salafku may tilmaamino may sheegin oo imaamu shaafici baa sheikhii ugu horreeyey ee cilmi usuul fiqhi fanni gaara u allifaa ee kitaab ka qoraa ayuu odhanayaa haddana majaaz inuu jiro muu sheegin culammada qaarkood oo majaaz erayga a tasriixiyey wuxuu doonay taqiyaddiin ibnu taymiya inuu awilo ayuu doonay oo markii la yidhi abu cubayda dee imaamu shaafici ay isku wakhti ahaayeen baaba qoray majaazu lqur'aan waana kitaab hadda madbuuca oo laba mujallad isagoo ah la taabacay waxaanu sheegayaa ashyaa badan oo qur'aanka ku yimi ayuu doonayaa inuu markaa majaazuhu kada inuu yidhaahdo u fasiro ashyaada caynkaasi uu tilmaamayaana bacdi ka midii waa ashyaaday culammadu hadda majaas inay yihiin ay ku taxliilinayaan ay ku tawjiihinayaan ibnu taymiya wuxuu yidhi waxay u jeedeen maa yajuusu oo wax bannaan bay u jeedeen oo waa jaais is fi luga ee majaaska hadda istilaaxigee la yaqaano muraadkoodu ma ahayn laakiin taxliilka culammadaasi ay taxliilinayaan hadday imaam axmed tahay hadday imaam albukhaari tahay hadday imaam abu cubaydah ay tahay macmar ibnu musanna waa nafsi yacni markaa majaaska ay hadda culammadu taqriirinayaan ayay sidoodii u taqriirinayaan marka taawiilka la awilaa dee xaqiiqadii baajin maayo ama culammada kale la yidhi may isticmaalin oo hadday siibawahi tahay iyo hadday shaafici tahay iyo hadday tahay khayrkood waxaa laga jawaabayaa erayga majaaziya inay tasriixinbe erayo kaleo mu'addihii iyo macnihii keensanaya ayay sheegeen oo ashyaada noocan ay ku taxliiliyeen sida qaarkood inay ka cabireen waa isticaaro qaarkoodna ay yidhaahdeen waa cala asaca oo ereyga cala saca lagu isticmaalay dabeedna marka ay fasirayaan sida markaa cala asacati loogu isticmaalay ama sida isticaaro loogu isticmaalay waxay noqonaysaa un xaqiiqadii inay markaa tilmaamayaan oo macnihii ay ogol yihiin erayga majaas layahay inuuba islaaxinbe taas ayaa markaa laga garanaya saas aawadeed sidaa ahlucilmiguba ay tilmaameen ee jamaahiirta culammadu ay qabaan aimadii hore ee selafkana qaarkood ay tasriixiyeen qaarkoodna tacaabiir kale ay ka cabireen sida isticaara ama ay ka cabireen cala asaca iyo wax la mid a ah ayuunbaa markaa culamada kalena ay ka cabireen majaaz aimadii salafkana qaarkood inay tasriixiyeen majaaz waa tilmaanay ibnu taymiya ibnuqayim laftooduna waqtiyada qaarkood majaaz waa isticmaaleen meelaha qaarna waa ku fasireen iyagoo meelo kale ku diidaaya ayaa haddana meelaha qaarkood ay ku isticmaaleen marka khilaafku wuxuu noqonayaa markaynu khulaasayno marna waa khilaaf lafdi marna waa khilaaf macnawi haddii sifaatka ilaahay looga jeedayo umuurta qaybiga ah in lagu diidaayo oo la odhanaayo ilaaba ilaa daahirkooda loogama jeedo lamana sugayo oo majaaz baa la odhanaya oo sifaatka ilahay waa majaaz baa la odhanayaa tan noocaasi waxay noqonaysaa khilaaf macnawi waana khilaafun bayna ahli sunnati wa ahli lbidac waayo ahlu sunnaha dhammaantood waxay isla ogol yihiin sifaatka ilaahay inay xaqiiqa yihiin culamada qaarkoodna waa soo naqliyeen ijmaacaas sida xaafid ibnu cabdilbar oo min culamaai qarni alkhaamis ah waa xaafid almaqrib wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay wuxuu yidhi ajmaca ahlu sunnati cala aliqraari bisifaati alwaaridati fi lqur'aani wasunna waliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz ahlu sunnahu waxay ku ijmaaceen qirista la qiraayo sifaatka ilaahay ee ku soo arooray kitaabkiiyo sunnada iyo rumaynta la rumaynaayo wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz iyo xambaarista lagu xambaarayo oo lagu fasirayo xaqiiqo een majaaz lagu fasiray ijmac buu ku soo arooray hadalkaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahdo altamhiid ee uu ku sharxaayo muwaطa imaam malik culamada ahlu sunnuhuna saasay dhammaan wada qabeen muctasile iyo jahmiye iyo wixii la halmaala oo ahlu dalaalati waalbidaca ayaa la yimi inay sifaadka ilaahay iyo umuur gaybiya oo nusuusta ku soo aroortay mid walba ku nafiyaan bismi almajaaz ereyga majaaz intay u daliishadaan ay ku nafiyaan culamada diidaysa markaa raddu ficil bay u diiday ay yidhahdeen majaazba ma jiro laakin raddiga la radinaayo baadida qoladaasi ay la timi dariiq ah inaan majaas la diidin ayaa lagu radin karaa sidii culammadii hore ahlu sunnahuba ay ku radin jireen aimadii salafku baadidaas soo dariday waa radinayeen laakiin waxay ku radinayeen dad dariiqyo kale ayay ku radinayeen majaaskuna wuxuu leeyahay dawaabid iyo shuruud buu leeyahay shuruudda iyo dawaabiddaasi haddayna dhammaystirmin wuxuu noqonayaa mid mamnuuc ah waana kaa uu sheegay saaxibu almaraaqi inuu yahay mamnuucun bilijmaac waa haddii shuruudda ayna dhammaystirin araygana intay suuragal tahay in xaqiiqo lagu fasiro o lagu xambaaro majaaz xaggii looma leexdo lianna alasla fi lkalaami alxaqiiqa waayo asal waxa u ah hadalka xaqiiqo mar kastay xaqiiqa suuragal tahayna majaaz loo weecan maayo laakiin xaqiiqadu markay suurogeli weydo shuruudihii majaaskuna dhammaystirmo waxaa markaa lagu fasirayaa inuu majaaz yahay baa lagu fasiray inuu majaaz yahay ayaa lagu fasiray shuruudaha uu yeelanayo oo qariinada iyo calaaqada iyo ashyaadana waa soo sharaxnay waa soo marnay mashaayikhda kitaabka alifay waxay yidhaahdeen raximahum ullah alkinaaya cilmu lbayaan marka laga hadlaayo ama fanniga bayaanku wuxuu ka kooban yahay saddex mawduuc buu ka kooban yahay almawduuc alawal waa altashbiih almawduuc althaani waa almajaaz almawduuc althaalis waa alkinaaya marka waxaynu joognaa caawa kinaayadaynu joognaa hiya lafdun uriida bihi laazimu macnaahu maca jawaazi iraadati dalika almacnaa kinaayo maxaa la yidhaahdaa lafdun waa eray araygaasoo uriida bihi looga jeeday laasimu macnaahu macnihiisa wax laazimaya macnaha asaalatan loo isticmaalo macno kaloo mulaasim la ah oo laazimaya oo macnaha ay isku xidhan yihiin oo marka kaa la sheego kaa kale laga garanayo waa eray looga jeedo maca jawaasi iraadati dalika almacna iyadoo lala qabo macnaha asalkaa in looga jeedaa inay bannaan tahayna lala qabo bimacnaa eraygu wuxuu leeyahy macno xaqiiqi ah oo asli ah macnihii xaqiiqi ahaa markaa loogama jeedee waxaa laga maldahayaa macno kale oo aan xaqiiqo ahayn oo la garanaayo inay macnahan islaazimayaan macnaha haddii la sheego shaygaa kalena waa raacayaa oo waa ka laazimaya marka laazimulmacnaa baa loo jeedaa laazimulmacnahaasina xaqiiqaduu laazimaya wuxuuse majaaskii kaga duwan yahay xaqiiqadii inay raacdaa dhici karta majaaskii waa loo jeeday laazimulmacnaa oo calaaqaadka majaaska waxaa ka mid a min baabi iطlaaqi اlmalzuumi wa iraadat اllaazim majaaz calaaqadiisu malzuumiye tahay oo malzuuma almacnaa baa la sheegayaa laazimkaana loo jeedaa aw ilcaksu ama laazimkaa la sheegaya malzuumkaa loo jeeda laakiin markaa majaaska loo jeedo xaqiiqadu ma raacdo kinaayadi iyo majaasku waxay ku kala duwan yihiin majaaska innaba macnihii xaqiiqada ahaa meesha ma joogo oo markaad tidhaahdo yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim farahoodoo dhan dhegaha gudaha miyay ka gelinayaan imanka culamada cid odhanaysa miyay jirtaa faraha dhammaantood dhegaha gudahooday galeen oo waa xaqiiqo waxaa la garanayaa xisan iska daa farahoo dhammi dhegaha inay galaan inay suuragal tahay iska dhaafe far keligii inay dhegta ku wada xarootaa inayna dhici karin caadatan waa la garanaya waa macluumun bilxisi marka axad odhanayaa ma jiro jamiicu lusbuuc farta dhammaantee dhegtay wada gelaysaa oo waa xaqiiqo usbucna maxaa la yidhaahdaa macaaradeedoo keliya la yidhahdaa mise iyadoo dhan de iyadoo dhan baa la yidhahdaa marka idan waa min baabi ilaaqi lkulli wa iraadat اljuzi kulli usbuc baa la sheegay laakiin jus ka midaa loo jeedaayo waa farta inta yare hore ka mida marka waa majaaz calaaqadiisu ay tahay kulliya xaqiiqadii meesha ma taallo fartoo dhammi inay dhegta ku wada xaroonaysaa muraad ma aha mana suuragal aha caadatan wahaakada ashyaada kalena waa la mid waxaa la yidhi masalan qatala qurayshun rajulan quraysh baa waxay dishay nin suuragal miyay tahay qurayshi dhammaanteed inay wada disho oo dilku ka wada dhaco ama qatala banuu fulaanin rajulan ka sagiirka yaree sabiga la nuujinayo ka daragada saaran ka ciyaalka ciyaaraya ka gaboobee raqayada ah ka markaa dhoofsan ka miyiga jooga ka magaalada jooga ka mutiica iyo ka caasigii intuba waa reer hebel dilku inuu ka wada dhacaa ma dhici kartaa oo ilaa markaa kuwooda markaa naaska jaqayaa ay wax ka dileen maya hada hayru mumkin waa midaan suuragal ahay idan xaqiiqadii meesha ma taal maxaa loo jeedaa cid iyaga ka mid mida dishaa loo jeeda cid iyaga ka mid a dishaa loo jeeda marka xaqiiqadii inay raacdaa ma dhici karto wahaakada ashyaada kalena waa lamid kinaayada laazimu lmacnaa baa marka hore maqsuud ah oo loo jeedaa laakiin haddana maca dalik waxaa dhici karta macnihii xaqiiqiga ahaa inuu weheliyo oo labaduba ay wada jiraan macnihii laazimulmacnaa ah ee maqsuudka ahaa iyo macnihii xaqiiqiga ahaa ee u laazimay ee hadda lafdigan la ilaaqay iska lahaa naxu awiilu nijaadi ay awiilu qaama annijaad waxaa la yidhaahdaa seefta waxaa la geliyaa gal baa la geliyaa galkaasi wuxuu leeyahay cilaaqa wax la yidhaahdo meel wax la suri karo oo suun ah ayuu leeyihi ama garabka ama wax kale la suri karo cilaaqadaa yar ee suunkaas ah ee wax loo surayo seefta ayaa waxaa la yidhaahdaa nijaad marka marka la yidhahdo fulaanun tawiilu nijaad hebel ninka la yidhaahdaa seeftiisa halka wax loo surayo ee suunka ahe ka laalaada way dheer tahay hadii la yidhaahdo xaqiiqatan tawiilu nijaad waa inuu suunkani dheer yahay suunkaa yar ee wax loo surayaa inuu dheer yahay baa xaqiiqo ereyga ku yahay laakiin marka ereyga la ilaaqayo muraadka looga jeeda waxay tahay ninku waa dheer yahay ay tawiilu qaama jooggiisaa dheeroo waa nin dheer waayo ninku hadduu gaaban yahay seeftiisa qadarka wax loo surayaa inay dheeraataa ma dhici kartee waa gaabinayaa ila hadday dheeraato dhulkay ka gaadhaysaa marka si aan taasi u dhicin dee wuu gaabinayaa nijaad marka la ilaaqo muraadka looga jeeda waa laazimu lmacnaayo waa tawiilulqaama joogiisa dheer waa nin dheer macnahaasi inuu tawiilulqaama yahay waa laazimu macnihii xaqiiqada ahaa ee asliga ahaa ma raaci karta mise ma raaci karto oo meesha wax loo surayaa seeftiisu inay dheer tahay xaqiiqatanna jooggiisu inuu dheer yahay ka garanna halka seefta wax loo surayaa inay iyaduna dheer tahay inay raacdaa ma suuragal ahaa haa labadiiba waa jiraa marka macnihii xaqiiqiga ahaa iyo macnihii laasimka ahaabaa hadda wada socda saas aawoodeed inay xaqiiqo noqoto baa ka suura gala waxay bacdi isweydiiyaan kinaayadu ma majaaz ba ma xaqiiqa laakiin marka la milicsado in macnihii xaqiiqii raacayo dee waxay noqonaysaa markaa xaqiiqo laakiin marka laazimulmacnaa keliya loo jeedo ee xaqiiqadii aynay markaa la soconin waxaa dhici karta ictibaarka marka loo eego in la yahay majaazkaa lagu tiriyo culamada qaar waxay ka cabiraan waa beyna beyn yani bayna alxaqiiqa wa bayna almajaaz waayo xag iyo xaggaba waa u dhici kartaa bimacnaa macnaha xaqiiqii waa raaci karaa waana ka hadhi karaa maca jawaazi iraadati dalika almacnaa naxwu tawiil nijaadi ay tawiil qaama waxaa tidhi maalan fulaanun fii udunihi samaaca ninka hebel la yidhaahdo dhegtiisa waxaa ku sugan aalad wax maqashiinaysa oo codka sare ugu maxay kinaayo ka tahay waa dhego culus yahay soo ma waa dhego culus yahay oo aada wax u maqli maayo bay kinaayo ka tahay macnaha kinaayada adoo garanaya xaqiiqadiina inay la socotaa waa suuragaloo dhegta aaladii ugu jirta aad ku aragto marka maxaa israacay macnihii laazimulmacnaa ah iyo macnihii xaqiiqiga ahaa fulaanun ciqaaluhu waasic ninka hebel la yidhahdo cigaalkiisu waa ballaadhan yahay cigaalku waa kan la qaatee hadda dad innaga naadir baa qaata laakiin carabaha aada u qaata haddii la yidhahdo fulaanu ciqaaluhu waasic hebel cigaalkiisu waa ballaadhan yahay maxay kinaayo ka tahay waa cadiimu ras waayo hadduu madax yar yahay ya cigaal weyn inuu qaato miyay dhici kartaa maya laazimul macnaha looga jeedaa waxay tahay inuu yahay cadiimu ras macnihii xaqiiqiga ahaana hadda waaba la socon karaayo cigaalkiisiiyo ballaadhan oo madaxa u saarana waad arki kartaa hadda ma aragta baciidatu mahwa alqurdi fulaanatu heblaayo baciidatu mahwa way waysaaqiyadeedu halkay laalaadaan waa dheer tahay maxaa laga kinaayoonayaa waa qoor dheer tahay hadii waxa weeye qoor ay gaaban tahay laalaad dheer ma yeesheen waa kinaaya waa tawiilat lcunuq xaqiiqatanna inay markaa iyagoo dheer inay laalaadaan meel dheer laalaadaan waa raaci kartaa shaacirku wuxuu ihi akaltu daman in lam arucki bidaratin baciidati mahwa lqurti tayibat nashri xaaskiisii buu hanjabayey wuxuu idhi akaltu daman waa taan dhiig cunaa taasi waa majaaz wuxuu uga jeedaa waa tii wax layga dilaa oo aan mag qaataa oo magti maadaamay dhiig beddel ka tahay in la cunaa waxay ka dhigan tahay dhiiggii in la cunay marka taa majaaz buu uga jeeda in lam arucki bidaratin haddaanan kaaga argagixin gabadh dangalo ahoo baciidati mahwa alqurdi halka weysaaqyadeedu laalaadan ay dheer tahay oo dayibati nashri udgoon badan ka kankamayo waxuu uga jeedaa gabadh qoor dheer waa kinaayo waa tawiilat ljiid buu jeedaa waa yahay wa tanqasimu waa qaybsantaa kinaayadu biictibaari lmakniyi canhu marka loo eegaayo waxa laga kinaayoonayo ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood bay u qaybsantahay alwalu ka koowaad ee saddexda ka midi alwalu iyo alawali labaduba bannaan haddaad alawali tidhahdo waa calabedel alawalu ka koowaad kinaayatun yakuunu lmakniyu canhu fiiha sifa kinaayo uu noqonayo waxa laga kinaayoonayo ee laga sarbeebayo ama la tilmaamayaa fiiha sifatan sifa ay noqoto ka qowli khansaa sidii gabadhii khanse la odhan jiray ee gabyaaga ahayd hadalkeedii oo kale weeyey waxay ahayd ashcaru shawaacir innisaa dumarka gabyo gabadhii ugu gabayga badnayd nimay walaalo ahaayeen oo aad ay u jeclayd oo sakhri la odhan jiray ayay gabayo fara badan oo baroor diiqa ka tiris magaceedana waxaa la odhan jiray tumaadir bintu camrin laakiin khansaa bay ku caanbaxday waagii dambe way islaamtay waxay noqotay saxaabiyad bay noqotay min asaxaabiyaat bay ka mid noqotay laakiin waagay gabayada tirinaysa baroordiiqda ah waxay ahayd qabla alislaam طawiilu الnijaadi rafiicu اlcimaadi kasiiru الramaadi ida maashata waxay tihi طawiilu الnijaadi halka seefta wax loo suro nimay dheer tahay weeye sakri ninka la yidhahda ay huwa tawiil nijaad rafiicu lcimaadi waa nin tiirka gurigiisu uu koreeyo oo tiir sarreeye ayuu leeyahay yani guri weyn oo tiir weyn lagu dhisay kaiiru ramaadi waa nin dambas badan ida ma shataa hadduu jiilaalsado oo wakhtiga jiilaalka uu galo waa dambas badan yahayoo waa nin deeqsiya ka tilmaamaysa maadu waa masiida litawkiid ziyaadu wey yaa aaliban khud faa'ida bacda ida maa zaa'ida haddaad idaa dabadeed ma aragto maadaasi waa zaa'ido baydkaasayna culammadu ay ku tilmaamaan marka idaa maashata waxaa loo jeedaa hadduu jiilaalsado oo wakhtiga shitaaga galo shuraaxda qaarkood waxay ku fasireen shataa faraqa wa anfaqa laakiin waa qalad oo in la yidhaahdo shataa waxaa looga jeedaa waxbuu kala geeyey iyo markaa masruuf buu bixiyey saxiix ma aha ee waxaa loo jeeda aqaama fi shitaa ayaa looga jeeda baydkan waxaa ku jira saddex kinaayo ayaa ku jirta ta koowaad waa tawiilu nijaad ta labaad waa rafiicu lcimaad ta saddexaad waa kasiiru ramaad tawiilu nijaad markay tidhi waxay uga jeedaa waynu soo marraye tawiilu lqaama iyo istaaggiisa ayaa dheer ila seeftiisa meesha wax loo suraa haddii ay dheer tahay waxaa ka laasimaysaa in jooggiisuna dheer yahay rafiicu lcimaad cimaadku waa tiirka guriga ama taambuugga loo taaga ee tiir dhexaadka ah kaasi waa mid koreeya tiirkaas waxay ka kinaayoonaysaa sayidun waa nin sayid ah waayo dadku markay meel degan yihiin ninka ugu mudani waa ugu guri weyn yahay gurigaa weyn baana lasoo tilmaansanaya ee ninkii ugu mudnaa inuu noqdo mid buul yar ku jira oo kuwa kale ka guri weynaadaan caadatan ma dhacdo marka tiirkiisaa koreeya guriga ama khaymadu ku jiraa waa weyn tahay waa dheer tahay tiir dheerna waa loo yeelay waa sayid baa laga kinaayoonaya xaqiiqadii inay raacdana waa dhici karta inaynay raacinna way dhici kartaa mid walba oo laazim maaha ilaaba ilaa kinaayada in xaqiiqadu raacdo oo maca wujuubi laguma odhanay maca jawaazi baa lagu yihi maca jawaazi iraadati dalika almacna marba haddii la yidhi waa bannaan tahay dee khilaafkeeduna waa bannaan tahay laazim maaha marka kinaayo kasta ilaaba ilaa in xaqiiqadu raacdaa laazim ma ahee waa suuragal inay raacdo waana ka hadhi kartaa laakiin majaaskii ma dhici kartaa inay xaqiiqadu raacdo maya idan taasi waa farqi udhexeeya majaaska iyo kinaayada midna ay bannaan xaqiiqadu inay raacdo midna aynay bannaanayn xaqiiqadu inay raacdo marka la yihi waa bannaan xaqiiqadu inay raacdo kinaayadana waxaad garanaysaa khilaafkeeduna inuu bannaan yahay oo inay ka hadhaana ay suuragal tahay oo isagoo waxba guri weyn aan ku jirin in la yidhaahdaa dhici kartaa rafiicu lcimaad isagaan markaa seef meesha wax loo suraa ay dheer tahay aan sidanba ama seefba aan sidan ayaa la odhan karaa tawiilu nijaad wahaakada marka rafiiculimaad waxaa loo jeedaa bimacnaa sayidun kasiiru ramaad waxaa loo jeedaa waa dambas badan yahay yacni waa nin deeqsi ah waayo ninka deeqsiga ah dee aad baa loogu yimaadaa aad baana loogu soo qastaa loo soo tilmaansadaa marka martidiisaa badanaysa martidiisu hadday badatana marti soorkiisa ayaa badanaya martida u imanaysa hadday fara badato inuu marti sooro oo cunto ugu deeqo ayaa badanaysa hadduu marti soorkiisa badiyana wax karintiisa iyo wax dubistiisa ayaa badanaysa hadduu wax dubistiisa iyo wax karintiisu ay badatana xaabada la shidayaa badanaysa xaabada la shidaya hadday badatana dambaska ka baxayaa badanaya marka waa kasiiru ramaad waa inoo sharxi doonaa wasaa'ida badan isagaa sharxi doona waa inoo imanaysa insha allah marka kasiiru ramaad waxay kinaayo ka tahay yacni waa deeqsi waa kariim waa midyaaf waa nin martisoor badan oo miyaynay dhici karin reerkiisa iyo caruurtiisa wuxuu u karinayaa inay fara badan taho dambasku sidaa ku batay waxaa la odhanayaa caadatan waxa reer keliya karsanaya dambas badani ka bixi maayo ee dambaska badani wuxuu ka imanayaa marka dad fara badan wax loo karinaayo ayuu ka imanayaa dee waagii hore xaabadaa la shidan jiray hadda meelaha qaarkood dee gaas baaba la isticmaalaa marka haddii la yidhaahdo kasiiru sarfi alghaaz isticmaalka gaaska uu isticmaalaa aada u badan oo wakhti yar buu kaga soo baxaa markuu soo qaato gaaskaba wax yar buu kaga soo baxaa markaa lafteeda waxay la macno tahay kasiiru ramaadkii bay la macno tahay waa dhici kartaa ixtimaal ahaan sida ibnu cusaymiinba sheegayo ixtimaal waa dhici kartaa in la yidhaahdo war dambasku inuu ku bato mayna dhici karin ninkani inuu nuuradda soo saaro shidista badan ee dhagxantaa uu shidayo inay u fara badatay dambasku u batay waxaa la odhanayaa taasi waa suuroobi kartaa laakiin caadatan dee taasi ma badnayn eraygan marka la isticmaalo haaliban macnahan baa laga kinaayoon jira wathani nooca labaad kinaayatu yakuunu lmakniyu canhu fiiha nisbatan waa kinaayo uu noqonayo ka laga kinaayoonayaa ama laga sarbeebayaa ama la tilmaamayaa fiiha nisbatan nisbe uu noqdo naxwu almajdu bayna thawbayhi almajdu sharaftu bayna thawbayhi ninka hebel la yidhaahdo labadiisa maro dhexdooday ku sugantah sharaftu waxay ku sugan tahay labadiisa maro dhexdooda waalkaramu taxta ridaaih deeqdu waxay ku sugan tahay go-iisa hoostiisa ama waalkaramu fii hiyaabih deeqdu waxay ku sugan tahay dharkiisa dhexdooda ama alkaramu fii beyti kullu dalika waxay noqonaysaa kinaayo ama alyumnu yatbacu dillah turiidu waxaad u jeedaa nisbata almajdi waalkarami ilayhi nisbaynta aada sharafta iyo deeqda isaga u nisbaynaysa ayaad u jeedaa tan waxaa la yidhaahdaa wa kinaayatun can nisba nisbaa laga kinaayoonaya marka nisba laga kinaayoonayana muraadka looga jeedaa waxay tahay waa in sifo loo sugaayo mawsuuf ama laga nafyinaayo labadaa mid baa nisbadu tahay nisbadu waa maxay nisba waa tiirin shay wax loo tiirinayaa nisbe la yidhaahdaa waa sifatu limawsuuf in la sugayo ayaa nisbe la yidhaahdaa ama sifo mawsuuf u sugnaatay la nafyinayaa nisbe la yidhahdaa oo hadda majdigii sifo lagama dhigin tii hore maxay ahayd tawiilu nijaadi hadda awiilu waa lagu khabray awiilunijaadi waa kabar awiilunijaadi inuu yahayna shaksigaa lagu sifraynaya lianna alkhabara wasfun fi lmacna waayo khabarku xagga macnuhu sifo ka yahay tuulu nijaad cidda lagu sifaynaya yaa looga jeedaa shaksigaa loo jeedaa marka awiilu nijaad waa khabarkii khabarkiina waa wasfun fi lmacna rafiicu cimaad waa khabar khabarkuna wasfun fi lmacna kaiiru ramaad waa saasi le marka taasi waxayd kinaayatun can nisba laakiin hadda almajdu bayna thawbayhi majdu isagaa laga khabrayaa almajdu majdigu hee bayna thawbayhi kaainun bayna thawbayhi marka waxaa jira isnaad yacni loo tiirinayo ama nisbo loo nisbaynaayo majdiga maryaha shaksiga dhexdooda loo tiirinayo almajdu kaainun huwa bayna thawbayhi kaynuunada maryaha dhexdooda uu ku sugan yahay yaa loo nisbeeyey dee majdiga marka majdigu wuxuu noqonayaa musnadun ilayhi bayna thawbayhina waxay noqonaysaa musnad wlkaramu waa saas leeg wlkaramu taxta ridaa'ih ay kaainun huwa taxta ridaai musnadu ileyhi waxaa noqonaya karamka musnadna waxaa noqonaya taxta ridaaihi baa noqonaya marka muraadkaad uga jeedaa waa majdigu inuu isaga mansuub u yahay oo loo nisbaynayo shaksiga waayo taxta ridaa'ihi iyo bayna sawbayhi shaksigii baa laga tilmaamaya ciddan markaa ku sugan maryaha dhexdooda waayo waa shaksiga shaksiga wey majdigana shaksiguu ku sugan yahay halkii la odhan lahaa almajdu lifulaan ayaa waxaa tidhi fii hiyaabih dee shaksigaana markaa maryihiisa ku dhex sugan majdigana shaksi wuu ku dhex sugan yahay marka kinaayatun can nisba ayaa la yidhaahdaa noocaa la kinaayatun can nisba sida badan ama sifadii oo sariixa baa la keenaa masdar ah ama waxaa la keenaa wax sifada laasimsanaya labada misaal ee mashaayikhda mu'alifiintii aynoo qoreen labadaba masdarkii oo sariixa la keenay almajdu iyo alkaramu idan waxaad garanaysaa inay kinaayatun can nisba ay tahay waa nisbat lmajdi ilayhi iyo nisbat lkarami ilayhi yacni hubuutu lkarami lahu karamku inuu isaga u sugan yahay majdiguna inuu isaga u sugan yahay nisbayntaasaa loo jeeda waa nisbayn waa kinaayatun can nisba ama wax sifada laasimsanayaa la sheegaa oo sida in la yidhaahdo fii thawbayhi asad labadiisa mare dhexdooda waxaa ku sugan asadun libaax asad asal ahaan waxay ahayd ism laakiin hadda waxaa loo jeedaa macno mushtaqnimaa laga tilmaamayo asadiyaa loo jeedaa libaxnimo ee maryihiisa bahalkii xaqiiqiga ahaa ee habar dugaagga markaa odayga u ahaa ee afarta addi ku soconayay ee shaashka weynaa ayaa maryihiisa ku dhex jira loogama jeedo waxaase laga tilmaamayaa in asadiya ku sugan tahay marka isimka ha la sheege macno ishtiqaaq baa marka arrinku u dhacaya kaannahu inuu mushtaq yahay waxaa loola mucaamilay mucaamalat almushtaq jaamid isagoo ah marka waxay noqonaysaa kinaayatun can nisba ayay noqonaysaa waayahay whaaliu nooca saddexaad kinaayatun yakuunu lmakniyu canhu fiiha gayra sifatin walaa nisba waa kinaayo uu noqonayo ka laga kinaayoonayo ee la sarbeebayaa fiiha gudaheeda hayra sifatin sifo waxaan ahayn uu yahay walaa nisbatin nisbana waxaan ahayn uu yahay inaanu sifana ahayn nisbana aanu ahayn bimacnaa inuu mawsuuf yahay waxaa ka fiicnayd inay yidhaahdaan bian yakuuna almakniyu canhu mawsuufan la sifeeye inuu yahay ka qowlihi sida shaacirku hadalku yidhi oo kale weeye addaaribiina bikulli abyada mikhdamin mukhdiminna waa loo soo naqliyaa addaaribiina bikulli abyada mikhdamin waaltaaciniina majaamica aladqaani waa mansuub cala lmadxi ay amdaxu daaribiina waxaan ammaanayaa kuwa garaacaya bikulli abyada wax kastoo cad wax ku garaacaya taa waxaa loo jeedaa seef waayo seeftii waa taa cad oo mikhdamin ama mukhdimin goyn badan mikhdamin marka la yaha weli waa mubaalago oo ismu aala laga dhiga kaannaha aalatun lilqaci inay tahay mukhdimin haddii la yidhahdana bimacnaa qaaicin wax jarays mid kastoo cad oo wax goynaysa ama goyn badan bay ku garaacayaan kuwaasaan ammaanayaa buui waxaan ammaanayaa kuwa ku garaacaya mid kastoo cad ogoyn badan wadaaciniina iyo kuwa dacninaya waxgelinaya majaamica aladqaani meelaha uurxumadu ku ururto ay ku kulanto waxaa loo jeedaa qalbiyada fa fainahu kanaa wuxuu ka kinaayooday bimajaamici aladqaani meelaha xiqdiyadiiyo uurxumadu ku ururaan ee ku kulmaan can ilquluubi qalbiyada xaggooda uu ka kinaayoonayo marka majaamic aladqaani hadda waa kinaayo kinaayona waxay ka tahay qalbiyo qalbiyadu ma sifa maya sifa maaha qalbiyadu ma nisba oo shay loo nisbaynaayo ruuxoo la tilmaamayo sida karamku ugu sugan yaho kale inuu ugu sugan yahay maya qalbiyadu waa la sifeeyayaal waa mawsuuf waa kinaayat can mawsuuf laa can صifa walaa can nisba waayo qalbiyada ayaa lagu sifeeyaa in uurxumadu ay ku ururto ama jacaylku ku ururo ama karaahiyadu ku ururto ama faraxu ku ururo wax lamida ah. maxalkoodu ashyaada waa qalbiga majaamic alxubi siduu u yahay qalbigu ayuu majaamic aladqaanna u yahay qofku markuu uurxumo cid u hayo xaguu ugu haya ma adimada ma madaxa may qalbigu ugu haya marka majaamic aladqaani waa kinaayatun can ilquluub idan waxay noqonaysaa waa kinaayatun can mawsuuf bay noqonaysaa saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa saddexdaasaa mashhuura waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen mid afraad baa jiri karta oo aan kinaayatun can sifa iyo can mawsuuf iyo can nisba midnaba ahayn waxay u tusaaleeyeen laysa ka milihi shay ilaahay wax la midi ma jiraan weji odhanayaa waa jiraa labada adaatu tashbiih asaalatan mid baa hadda macnihii tashbiiha aan looga jeedin oo masiid litawkiid ah sidaa marka la yidhahdo baabulkinaayo maaha haddii la yidhahdo kaafkaa masiid litawkiid ah ama isimka masiid litawkiida haddii la yidhaahdo baabulkinaayo ma soo gelin laakiin haddii la yidhahdo wax ziyaadiy meesha kuma jiraane labaduba waa asal maxay noqonaysaa laysa ka milihi shayun ay laysa mila milihi shayun marka macnuhu wuxuu dhacayaa ilaahay cidda la midkaa cid la midi ma jirto marka mili inta la sheegaa misliga mili laga nafinayaa kaannahu in misli marka hore la sugay dabeedna la yidhi misligiisaasi laakiin misli ma leh kinaayay tahay bay yidhaahdeenoo waxay markaa kinaayo ka noqonaysaa haddii sidaa loo fasiro nafyu mislilmisli baa la sheegay waa kinaayatun cani ilmisli ilaa haddii misli misli la sugayo oo misliga misli laga nafinayo shayga ilaahay la wax la mida waa yeelan lahaa haduu jiri lahaa wax la midi oo dee ilaahay baa misli la noqon lahaa mana suuragalaha inuu ilaahay misli yeeshaa ma suuragalaha marka misligii inta la sheegay in misligii misli laga nafiyaa kinaayo waxay ka tahay in ilaahay misli laga nafinaayo liannahu low kaana lahu mislun lakaana limilihi mislun walaa misla lahu marka waa kinaayatun can nafyi lmili masalan haddii walilahi masal laclaa hebel cidda la midkaa cid la midi ma jirto ama hebel cidda shabbahdaa cid shabbahdaa ma jirto dee waxay noqon lahay hadduu la mid yahay hebel cid la mida waa yeelan lahaayoo dee hebel baba la mida oo cidda kuu eg adna waad u eg tahay hadduu kuu eg yahay adna waad u eg tahay laakiin in la yidhaahdo waa ku egyahay laakiin adigu uma ekid ma suuragal aha waayo waxay noqonaysaa isaguna kuuma ekay noqonaysa marka waxaa weeye tan noocaas oo kale ah haddii lagu fasiro in labadaba asal looga jeedo oo midnaba aanu ahayn masiid litawkiid waxay noqonaysaa kinaayatun can nafyi lmili ayay noqonaysaa kinaayatun can sifana ma aha kinaayatun can mawsuufna ma aha kinaayatun can nisbana ma aha masalan laysa liakhi fulani ahun hebel walaalkii walaal ma waxaa la odhanayaa hebel walaalkii walaal male markaa tidhi hadduu hebel la walaal yahay de walaal waaleeyo hebelkaa waa la walaalaa yay suuragal in la yidhaahdo hebelna waa la walaal haddana walaal male marka waxaa laga tilmaamayaa hebel walaal male halkaad ka odhan lahayd yacni ninka la yidhaahdo zayd walaal ma leh halkaad odhan lahayd ayaa tii zayd walaalkii walaal ma leh waa kinaayatun can nafyi lakhi nafyu akhil akhi baa markaa la nafyey laakiin muraadka looga jeeda waa nafyu lakhi waa kinaaya aan markaa nisbo iyo sifo iyo mawsuuf midnaba ahayn calaa kulli xaal laakiin culammadu sida badan ilahayna misli male marnaba laysa ka milihi shay ilaahayna khalqigiisa laguma shabaho wax la midi ma jiro culammada sidan u cabirayaana cibaaradii unbay ablaq ka dhigayaane muraadkoodu ma aha inay misli ilaahay u sugayaan macnaa qalada ha u qaadan in ilaahay misli loo sugaa oo la yidhaahdo cid baa shabbahda waa kufri waa gaalnimo man shabaha allaha bikhalqihi kafar ashyaa badan baa kinaayo ah maalan waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusur culamadu waxay yidhahan min baab alkinaaya wey waana kinaayatun can mawsuuf oo daati alwaaxin wadusur yaa looga jeedaa alsafiina loo jeedaa waayo doonnidaa waxay tahay daatu alwaax wadusur yadaa looxyana u saaxiiba masaabiirna u maya waayo kinaaya can nisba waxaynu sheegnay ama masterkaa la sheegaa ama isim ishtiqaaq looga jeedo oo macna sifa leh ayaa la sheegaa marka lagama tilmaamayo hadda isbaatu nisbati aw nafyuha loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa mid sidaa lagu sifeeyey marka waa kinaayatun can mawsuuf kinaayatun can mawsuuf wey litundira umma alquraa makaan loo jeedaa waa kinaayatun an mawsuuf waayo makaan lagu sifaynayaa inuu ummulqura tahay lagu sifaynayo maki markaa waxay noqonaysaa mawsuuf mise sifo mawsuuf bay noqonaysaa marka waa kinaayatun an mawsuuf ashyaada qaarkood ashyaa badan bay culammadu sheegaan carabi ahaan fulan cadiimu ras ninka hebel la yidhaahdaa waa madax weyn yahay waxay yidhaahdeen waa kinaayatun can adakaa maskax badnaan bay kinaayo ka tahay bay yidhahdeen kada qaaluu masalan waxaa la yidhi fulaanun tawiilu lcunuq ninka hebel la yidhahda waa qoor dheer yahay waa kinaayatun can alxamaaqa kada qaaluu oo waxay yidhahdeen qalbiga iyo maskaxdii baa kala fogaanaya maadaama ay labadii kala fog yihiin istabintii waxay isu tabinayeen baa wakti qaadanaysa ya soo markastoo kastoo fogaado meesha uu gaadhayo soo ma sii daciifaya marka qoor dheeraantii waxay keensanaysaa bay yidhaahdeen nowcan maa xamaaqo waxaa laga yaabaa ashyaada qaarkood inay taxliilkay sheegayaan ya inay wax ka soo noqdaan mayna saxahay waayahay waalkinaayatu in kaurat fiiha alwasaa'itu sumiyat talwiixan kinaayada hadday waasidooyinku ku bataan sumiyat waxaa lagu magacaabaa talwiixan talwiix baa lagu magacaabaa yani kinaayada waa la qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa biictibaari almakniyi canhu marna waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa biictibaari alwasaa'id ayaa loo qaybiya marka la qaybiyo bictibaari lmakniyi canhu waa soo aragnay qeybaheeda marka loo qaybinayo bictibaari lwasaa'id inay wasidooyin jiraan iyo inayna jirin inay badan yihiin iyo inay yar yihiin inay muuqdaan iyo inay khafi yihiin ictibaaradaa marka lagu eegaayo waxaa loo qaybiyaa afar qaybood ko waxaa loo qaybiyaa talwiix iyo ramzi iyo iimaa ama ishaaro iyo waxa weeye tacriid wuxuu yidhi waalkinaayatu in kasurat fiiha alwasaa'itu kinaayada hadday waasidooyinku bataan waa bimacnaa macnaha laga kinaayoonayo iyo macnaha la sheegay waxbaa u dhexeeya waxaa u dhaxeeyaa farabatay oo martabooyin badan maraya taa waxaa la yidhahda talwiix baa la yidhahdaa waa tilmaan waa sidooyinkaa badanna waxay keensanaysaa inay noqoto kinaayadii baciidat alidraak sida loo haleelaa ama loo gartaa inay fogaato oo kinaayada waxay leedahay qariiba iyo baciida mid dhow iyo mid baciida ahoo fog taa waa sidooyinka badani waa kinaayadii baciidada ahayd wey talwiixa waa lawaxa biyadihi ama lawaxa biridaaih ruuxu markuu kaa fogiyo hadal aanu kula soo gaadhayn soo marada iyo ishaare iyo kuma tilmaamo codkii kuma soo gaadhayo lawaxa biyadihi ama lawaxa biridaa'i maradu kuu ride ama markaa gacantu kuu ruxay yacani waxa weeye waa tilmaan taasaa laga soo qaata bucdiga ku sugan daraaddeed baa looga soo qaato sawdku markaanu ku soo gaadhayn dee ishaarada iyo tilmaanta iyo go-a uu ku ridayo ayaad ka garanaysaa muraadkiisi lawaxa biyadihi ama lawa xabirida naxu huwa kasiiru ramaad sida in la yidhahdo dambaskiisu waa badan yihiin waa nin dambas badan ay kariimun waa nin deeqsi ah macnaha laga kinaayoonayo kariimun ah waa macnihii maqsuudka ahaa ee loo jeeday ee laazimu lmacna ah. macnaha la sheegayna waa dambas badnaanoo waa kasiiru ramaad waa inuu dambas badanya haddaba see lagu gaadhayaa macnahan kale waa badan baa udhexeeya faina kasrata aramaadi tastalzimu kasrata alixraaq dambas badnaantu waxay laasimsanaysaa gubitaan badnaan wa kasratu lixraaqi tastalzimu kasrata altabkhi waalkhabsi gubitaan badnaantuna xaabada aadka loo gubaanaa waxay laasimsanaysaa wax karin badnaan karinta wax la karinayaa in badan tahay iyo dubista wax la dubayaa inay badan tahay wa kasratu اطabkhi iyo kasratu اlkhabzi iyaduna waxay laasimsanaysaa tastalzimu kasrata alaakiliin kuwa cunaya inay fara badan yihiin wa hiya tastalzimu kasrata اdiifaan reer keliya wax fara badan cuni maayo reer keliye marti badnaan ayay laasimsanaysaa wa kasratu diifaani marti badnaantuna tastalzimu اlkaram deeqday laasimsanaysa marka imise martabaa la maray arbaca maraatib bacdina waxay ka dhigaan markaysaga shan martabo waxay soo geliyaan kasrata aljamri marka xaabadii aada loo gubo waxaa ka dhalanaysa dhuxushii in ay fara badnaato dhuxushii ka baxaysay dhuxushii markay fara badnaatana dambaskii ka baxay inuu bato wahaakada marka waasidooyinka badan ayaa lagu gaadhay kariimun ereyga ah macnihii maqsuudka ahaa iyo macnaha la sheegay ereyga la sheegay macnihiisa asalka ah iyo macnaha hadda laasimka ahe maqsuudka ahe looga jeedo waxaa udhaxaysaa waasidooyin fara badan baa udhaxaysa intaasoo martabaa la marayaa shan martabo ayaa la maraya marka waa kinaaya baciida waa kinaaya baciida marka talwiix baa layaha taas wain qallat hadday waasidooyinku yaraadaan wa khafiyat aynay qarsoonto sumiyat waxaa lagu magacaabaa ramsan tilmaan baa lagu magacaabaa ramsi waa isilaaxi hadda ima iyo ramzi labada mid waliba waa tilmaantii laakiin waa isilaaxo mid walba ta lagu ilaaqun baa loo xafidaya walow macnahoodu haba isku dhawaadaanba sumiyatu waxaa lagu magacaabaya ramzan naxwu huwa samiinun rikhwun waa sida in la yidhaahdo huwa shaksigani samiinun waa mid markaa naaxsan oo rikhwun yani debacsan ay qabiyun bariid waxaa loo jeedaa samiinun rikhwan marka la yidhi waa gabi baa laga kinaayoonaya yani waa midaan daki ahayn ee xoogaa damiin ah way isku dhow yihin yani waxa weye waa mid aan markaa fahmadiisu aynay fiicnayn oo damiin ah alkhabaaba waa diid dakaa albalaadana waa la mid waa midaan fahmo badnayn oo ma maskax badna waana marka waxa weeye waa damina waxyaalaha qaarkood waxay iskaga dhisnaan karaan curfi sabqay oo dee carabti markaa waagaas ay sidaa u yaqaaneen marka ashyaada qaarkood baa la odhanaya waa ashyaa curfiya oo curfigooda markaa ay sidaa u yaqaaneen waxaa laga yaabaa waaqic ahaan in shay cilmiyo waafaqaya aynay ahayn laakiin xadiiskii waxay ka qaataan culammadu sheegaayey in kacbada agteeda ay yimaadeen saddex nin qurashiyaani wa saqafiyun aw saqafiyaani wa qurashiyun kasiiru shaxmi butuunihim qaliilu fiqhi quluubihim saddex nin oo shaki baa riwaayada ku jira oo saxiixu muslim ku sugan labaa quraysh ahaa midna wuxuu ahaa saqiif ama labaa saqiif ahaa midna wuxuu ahaa quraysh saddexdaa ninoo xaydha calooshoodu ay fara badan tahay fiqiga iyo garashada qalbiyadooduna ay yar tahay markaasay nebiga soo qaadeen sala allahu alayh wasalam markaasaa mid wuxuu yidhi waa rabbigii ina maqlayaa markaasaa mid wuxuu ku jawaabay haddaynu sare u qaadno waa ina maqlayaa laakiin haddaynu hoos u dhigno inama maqlayo nimankani waa gaalo kii kale wuxuu yidhi haddaynu sare u qaadno hadduu ina maqlayo haddaynu hoos u dhignana waa ina maqlaya shuraaxda xadiiska waxay leeyihiin waxaa laga qaataa dadka yacni markaa xaydha badan ee aadka u buuran sida haalibka ah damaha cala aliطlaaq sida haalibka ah inaynay marka waxa weeye maskax badnayn marka min hayr haalib malaa si kale waa jirka wain qallat fiiha alwasaa'idu aw lam takun hadday waasidooyinku yaraadaan aw lam takun amaba aynay jirin wax waasito ahi wa wadaxat aynay caddaato summiyat iimaa'an wa ishaara marka waxaa jira yacni arrin ku saabsan buurnaanta midaan ikhtiyaari ahayn baa jirta midna qofka waxa weeye cunto badan inuu cuno oo dee ku timaadaa midna isagaan wax naflaba cunin ayuu khalqi ahaan isaga buran yahi laakiin sida badan dadka markaa buuran inay cunto badan yihiin ayaa badan cuntadii markay ruuxa ku badatana dee sharaabkiisina waa badanayaa caajiskiisi waa badanayaa hurdadiisi waa badanaysaa wahsadkiisi waa badanayaa ya saas aawadeed in cuntada la yaraysto ayaa fiican laa taxshu baطnaka bالطacaami fajusuumu ahli اlcilmi hayru simaani qaxtaani waa ka odhanaya xadiiskuna muxuu sheegaya faulusun liطacaamihi wa ulusun lisharaabihi wa ulusun linafasi in caloosha saddex qaybood loo qaybiyo saddex dalool in laga dhigo dalool in cunto la geliyo daloolna in biyo la geliyo daloolna la marnaysiiyo laakiin mar walba haddaad hig ka dhigto hadhownada marka waxa weeye cuntadiina waa ku dhinac seexanays waxay u keedsamaysaa hadhow dee yani waxa weeye siman bay noqonaysa waayahay wain qallat fiiha alwasaa'itu hadday waasidooyinku yaraadaan aw lam takun ama waasidooyinku ayna jirin wawadaxat ayna caddaato oo waadix ay noqoto sumiyat iimaa'an wa ishaara tilmaan baa lagu magacaabaa waa istilaaxi naxwu awamaa ra'ayta almajda alqaa raxlahu fii aali talxata uma lam yataxawali miyanaad arkin buu yidhi almajda sharafta alqaa raxlahu inuu ku tuuray raxlahu taambuugiisii inuu ku tuuray في aali alxata reer alxa uma lam yataxawali intaa dabadeedna kama gadoominoo meel kale uma gadoomin ee sharaftu halkaasay digtay kinaayatan can kownihim amjaadan xaalay kinaayo tahay kinaayatan waa xaal haddaad nasbiso haddaad tidhaahdo kinaayatun ay hiya kinaaya can kownihim amjaadan ahaanshahooday ahaadeen amjaadan qaar sharaf le ay yihiin baa laga kinaayonaya majdigii baa waxaa loo yeelay inuu raxli leeyahay ya markaasaa waxaa laga dhigay sidii wax raxligii soo qaaday oo taambuuggii intuu soo qaaday qoladaa inuu ku dhex sugay oo qoladaa ku tuuray marka waxaa laga tilmaamayaa inay amjaad yihiin baa laga tilmaamaya waa kinaayatun can kownihim amjaada wa hunaaka nawcu min alkinaayati yuctamadu fii fahmihi cala asiyaaq nooc kinaayada ka midaa jirta oo loo cuskanaayo fahamka la fahmayo cala siyaaqi tarkiibka loo cuskanayo yusamaa waxaa lagu magacaabaa tacriidan tacriid baa lagu magacaabaa kollay erayadan kinaayo iyo tacriid iyo alfaadda kollay tarjamada waafaqaysaa in xoogaa aada loo hubsaday u baanto erayo badanoo kolle macaanida ku dhow baa jirto somada ay isticmaalaan mar ay yidhaahdaan sarbeeb mar ay yidhaahdaan duurxul mar ay yidhaahdaan yacni waxa weye maldahaad yacni tacaabiir badan oo kolley dee isku dhadhow baa jira marka siday u kale leeyihiin in markaa bidiqa loogu hubsado ayaa loo baahan yahay in badan kolle waxay ku fasiraan tacriidku inuu yahay sarbeeb marka kinaayadu waxay noqon kartaa hadday taasi sidaa ku asaxdo in la yidhaahdo kinaayaduna waa maldahaad aw naxwa dalik yusamaa waxaa lagu magacaabaa nooca kalena tacriidan tacriid baa lagu magacaabaa wa huwa imaalat lkalaami ilaa curdin waa hadalka in la leexiyo ilaa curdin dhinac loo leexiyo ay naaxiya ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo lishaksin yaduru nnaas ruux dadka dhibaya aad ku tidhaahdo khayru nnaasi man yanfacuhum war dadka waxa u wanaagsan kii dadka anfaca u wanaagsan isaga waxba maad odhan laakiin maxaad u sarbeebaysaa dadka dhibka ka daayo ruux khayr lahoo wanaagsan noqo ya macnahaas wuxuu noqonayaa tacriid buu noqonaya si qumaatiya ruuxii looguma odhan laakiin sibaa hadalkii looga leexiyey waxaa la mid a ah aayadda yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki bagiya maxay uga jeedaan yani kinaayatan can izina bay u jeedaan kaanahu ay leeyihiin waad zinaysatay waayo maxay u keeneen maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki bagiya siyaaqa iyo meeshay ka yidhaahdeenna eeg ciise bnu maryam bay dhashay aabbe ka dhalayna ma jiro zawjana ma ahayn marka markay ilmihii arkeen waxay ku yidhaahdeen yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuka imra'a sawin aabbahaan nin xun ma ahayn maryamaay aabbahaan nin xun ma ahayn hooyadaana gabadh sinaysata ma ahayn maxay sarbeebayaan waxay sarbeebayaan dee adigu sidii waad khilaaftay oo sidii waalidada ahaayeen maad noqon xumaan bay sarbeebayaan waxaa la tacriid baa la haddii masalan laba ruux ay is hayaan isu cadhaysan yihiin ou mid yidhaahdo alxamdu lilah anigu laa akulu lqumaama anugu qashinka ma cuno maxay noqonaysaa isagaa iska warramay inuu ka kala caayo yuu sarbeebaya sooma ma ya waxaa laga fahmayaa inuu leeyahay adigu waad cuntaa hadda ma odhan laakiin hadalkii isagaa issheegaya ya ama wuxuu yidhi markaa alxamdu lilah ana lastu ibna zina anigu garac ma ihi nasabkayga waa la yaqaanaa waa tacriidun bilqadfi zine inuu ku ganayo oo uu leeyahay adiga nasabkaaga waxbaa ku jira ya oo ibnu zina tahay inuu sarbeebayo baa hadalka laga fahmaya culamada fuqahaduna waxay isweydiiyaan hadduu tacriid bizina ruuxu sameeyo xaddu zina ma ka dhalanayo mise kama dhalanaayo walilmadaahibi fiihi aqwaal xaddulqadfi ma ka imanaya ma ka waajibaya mise ka waajibi maayo xaddulqadfi oo qaadif ma la ictibaarinayaayo xadkii ma ka waajibaya mise kama waajibayo madaahibtu taa waa ku kala duwan yihin waayahay marka halkaa waxaa inoogu dhammaaday qaybtii ku saabsanayd cilmu lbayaan fannigan balaaqaduna saddex qaybood buu ka koobnaa fanu lmacaani iyo fanu lbayaan iyo fanu lbadiic waxaana faa'iido badan labadaa fanniyo hore aynu hadda marnay fanniga saddexaad ee badiicu isagu muxasinaat baa la yidhaahdaa hadalka qurxintiisa xagga macno ahaan iyo xagga lafdi ahaan laga qurxinayo oo la dhaldhalaalinayo waa hadal jadaab oo ruuxa soo jiita oo qabanaya majaamic alquluub ya oo waxa weeye aada loo dhaldhalaaliyo oo loo xardhay in laga dhigo marka faa'iidadiisu ma badna ha yeeshe waa muxasinaat kalaamiya ima macnawiya wa ima lafdiya isagana in sha allahu tacaala carabka waa marin doonaa ilahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilahay nagu anfaco khayrkana ina waafajiyo allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wsala allahu waslama calaa rasuulihi muxamadi subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatub ilayk